bismillahi raxmaani raxiim kulan wacno wanaagsan saaxiib yaal delkiin meel waliba waad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye ee magaalada tan muqdisho mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal waa talaado taarikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha koowaad sanadkuna waa laba kun saddex iyo barnaamijka ogaal haddii allah awooddareed ma aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya militariga soomaaliya oo wada dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey oo ay ku doonayaan inay kula wareegaan degmada xaradheere ee gobolka mudug iyo deegaane kale oo ka tirsan gobolka galgaduud madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku wajahan yihiin magaalada baydhabo halkaas oo lagu wado inay ka dhacdo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya iyo masarna waxa ay kala saxiixdeen heshiisyo cusub oo ay ku kala saxiixdeen dalka masar ciidanka xoogga dalka ee ku sugan jubbaland oo sheegay inay bilaabayaan howlgallo hor leh oo al-shabaab looga saarayo gobolka jubbada dhexe qodobada kaloo barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya tirada dhimashada oo sii korortay rabshado ka dhacay dalka beyru iyo in ka badan afartan qof oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay dalka senegal qodobadaas iyo dabcan wixii war inagu soo kordha intaynu barnaamijka ku guda jirno ayaad maqli doontaan xubnihii joogtada ahaa oo aad barnaamijka kaga barateen ayaa sidoo kale aad maqli doontaan saaxiib oo u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal

waayaha dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyana kala gegima ina kala geeye anna haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayr duulayo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri wax kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal xalaya ninkii kala gegima in kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geed qabaday kaa dhig gebigaaba midkaasoo rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allo guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila gananta mooryaana yay goola jiiftiyo dhurwaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin Amin. dhegeystayaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal waxaan ku bilaabaynaa gobolka mudug milatariga soomaaliya ayaa dhaqdhaqaaq xoogan waxay ka wadaan deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug waxayna doonayaan in dhaqdhaqaaqan ay kula wareegaan degmada xarardheere ee gobolka mudug dhacda koonfurta gobolkaas al-shabaab ayaa in ka badan shan iyo toban sano ka taliya degmada xarar dheere ee gobolka mudug iyo dhammaan deegaanada hoos yimaada dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ayaa afar iyo labaatankii saac ciidanka xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanku deegaanadaasi ka sameynayeen taliyaha ciidanka lugta ah maxamed tahliil biixi ayaa shalay gaaray magaalada wasiil ee dhacda koonfurta gobolka mudug isagoo halkaasi kula kulmay ciidanka milatariga soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka uu kula hadlay waxau sheegay in ujeedku uu yahay in la qaado guluf xoogan oo ka dhan ah al-shabaab oo lagu doonayo in lagu xoreeyo ama al-shabaab looga saaro deegaano ka mid ah gobolka mudug haddaba waryaheena farxaan axmed cabdi oo ku sugan gobolka galgaduud ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey ciidanka dowladda ay ka wadaan deegaanada galmudug waa mahadsan tahay cudbiyo ka tirsan kumaadooska qaranka ee danam iyo sidoo kale gorgor ciidamada xoogga dadka ee deegaanka ayaa saaka waxay howlgallo ka wadaan deegaano hoostaga magaalooyinka dacadweyne camaare shabeelow iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka mudug oo horay ugu sugnaayeen dagaalyahaana ka tirsan ururka al-shabaabna dhaqaaqyo xooganna ay ka wadeen maalmihii lasoo dhaafay ehm, taliyaha ciidanka xooga dhulka soomaaliyeed jenaraal maxamed biixi oo ku sugan degmada wasil ee gobolka mudug ayaaba ay sheegay in ciidanka xooga dalka ay ku wajahan yihiin deegaanada camaaro bacadweyn qaaxad iyo sidoo kale oo ka watirsan gobolka mudug waxaana eh, sidoo kale ay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowlad galmudug iyo kuwa xooga dalka ee eh, magaala xebeedka hobyo iyadoo la filayo in maalmaha soo socda dhowr jiho laga weeraro magaalada istiraatiijiga ah ee xarasdheere oo in muddo ah ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab waxaad naga warbixisaa xardheere iyo deegaanada hoos yimaada waxaa inagu maqaalaa al-shabaab ay faarajiyaan ma jiraan warka sida aan ka shaqeygelnay qaybo kamid a ah dadka deegaanka waxaa sheegayaa ilaa iyo dhowr deegaan oo horey joogeen ururka al-shabaab kana sokeeya magaalada xardheere ah in ay sii banaayeen horeyna maalmihii ugu dambeeyey halkaas sida aan ka warqabnaba waxaa ka dhacayay eh, dagaalo eh, u dhexeeya eh, galyahanadaan ka wada tirsan al-shabaab oo ku sugan walow adkeed in khasaare dabta ah ee ka dhasha dagaaladaasi u dhexeeya dagaalyahanadaan ka wada tirsan ururka al-shabaab balse hadda waxaa muuqata in howlgalku oo dhan walba ka bilowday waxaana dowladda federaalka ee soomaaliya hadda xooga soo saartay bilowga eh, howlgalkii iyadoona gobolka mudug muhiimada la siiyo inta badan halkaas ee ciidamadu lagu soo daadgureeyey qaybo kamid a ah ciidamo kasoo baxay magaalada muqdisho dhanka dhulkana maray ayaa maray magaalooyinkan musanfeed duceel iyo sidoo kale cadaado iyagoo safar dhulka aana ku gaaray magaal xabeedka hobil eh, dadka ayaa ku sheegaya in ay rajo wanaagsan ka muujinayaan howlgalkan ciidamada dowlada federaalk ee soomaaliga inkastoo mm. hadda maalmihii hore lagu eedeynaya madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariir qorqor uusan uu mm. ka jiifo howlgalkan ayna dadku kani jirsanaayeen howlgalka oo ayaan hore bilowday balse dib ay ciidamadu uga soo laabteen meelihii ay gaareen waaya farxan waxaa leeyahay dad badanaa guryahooda ka barakacay iyo deegaano iyo tuulooyin xarodheere iyo deegaanadaasba u dhow aagaas ee eh, galgaduud iyo mudug oo hadda howlgalku ka socdo ma jiraan dad cabsi qaba oo barakacay sidii lagu ogaadaa waa adag tahay maadaama meesha ay ka joogaan ururkan al-shabaab ay eh, inta badan eh, ay buriyaan isgaarsiinta marka dad qaar oo ehladooda nala xiriireen amaan la hadalna noo sheegay in meeshaas qaybo ka mid ah laga barakacay ayna kaba qabaan in ciidamadan hoganta ah oo dowladda zealand ay soomaaliya iyo kuwa galmudug ku wajahan marka ahaanshaha deegaanada inta ay leeyihiin cadadka tahay iyo sidoo kale meelaha ay gaareen lagama wado karo waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa waryaheena gobolka galgaduud ama deegaanada galmudug farxaan axmed cabdi wuxuuna ka warbixinayay dhaqdhaaqyada ugu dambeeya oo ciidanka xoogga dalku ay ka wadaan deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug taasoo ay ku doonayaan inay kula wareegaan degmada xarar dheere ee gobolka mudug markana koonfur galbeed ayaan aadaynaa madaxweynaha soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa inay gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed magaalada baydhabo waxaa ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyey ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed oo lagu wado inuu ka furmo magaaladaas ciidanka amniga ee kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa admis ayaana xoojiyey amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaana la arkay wadooyinka magaaladaas oo saakay lasoo dhoobay ciidan badan oo ka tirsan kuwa dowladda iyo kuwa admis si loo xoojiyo amniga halka uu ka dhacayo shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed maqribnimadii xalay waxaa magaalada baydhabo gaaray guddoomiyaha golaha shacabka iyo wafdi kale uu hogaaminayay waxaana la filayaa in mas-uuliyiin kale oo ka mid a ah dowladda soomaaliya xubno mucaarad ah iyo dad kale oo ka qaybgalaya shirkaasi inay gaaraan magaalada baydhabo waxaana la filayaa in shirkan natiijo wax ku oola laga soo saaro oo looga hadlo xaaladda qasan ee koonfur galbeed iyadoo horey loo ogaa in isku dhacyo xoogan baydhabo ay ka dhaceen kuwaas oo dhex maray maleeshiyaad la baxay badbaadada koonfur galbeed iyo ciidanka maamulka koonfur galbeed oo baydhabo ku dhex iyadoo khasaare dhimasho iyo dhaawacba ah uu ka dhashay haddaba duqa magaalada baydhabo wasiirka amniga koonfur galbeed iyo wasiirka warfaafinta ayaa kormeeray goobaha ammaanka magaaladaasi la adkeeyey ee lagu diyaarinayo ama qabanqaabadii u dambeysa ay ka socoto ee shirka dib u heshiisiinta waxayna ila hadleen warbaahinta iyagoo sheegay in guud ahaanba la adkeeyey amniga baydhabo maalmo ladhaaf mayba kormeere shishir duunyaa mayba magaalada kasuubiyaan iyo xarumaha ciidamada s iyo booliska iyo daraawiishta iyo degyin simay buu ahaa lunkuurgala xaaladaha amniga ee magaalada baydhow maadaama shirkii dibheshiisinta ee gudoomiya baarlamaanka baarmayba baydhabo ka bilaawo doona dabancmay iidanka ammaananaha iyo hooloyo wadan iyo maybuaha iyo sacrificeken suu biahan bulshadan ku nool magaalada baydhabo iyo koonfur galbeed ku nool may ka amaanan marka saraakiisha ciidamada shal duwan iyo maybuaha ciidamada maybuayo heegan buuh maybo ka jaran siabnaga mayba magaalna sugulahay nabadiidka mayba eh, lana dagaalan faday insha allah eh, saraakiisha ciidamada sharduwan eh, oo ku nool magaalada baydhabo iyo koonfur galbeed iyaga mahadnagaan difaacyada oo deegaanka baydhabo ay ku degan yihiin laamo amniga haddii nagada lahayti booliiska haddii nagada lahayti s a oo militariga ah iyo sheega daraawiish intaba anoy weheliyaayeen wasiirka saaxiibka wasiirka cadaaladda wasiirka warfaafinta gadoomiyaha degmada baydhabo iyo taliyaasha siisi bogdin mardhow may rajaynao ilahay rob wafuud durban bilawti guddigan kooriy kooyan may rajaynao ilahay ratay mardhow kooyan gadoomiyaha baarlamaanka federaalkana kooy doon madaxweyne dowladda federaalka soomaalina kooy doon madaxweyne xasan maxamuud dee mayb may rajayaane eh, magaalada amnigii baydhabo rabti ba sugnaay intii haddana xoojino oo amni iyo boqolkiiba boqol si buux de niman cadow ee jar oo siisii boogdida deegaanadan dhibaatayahay dhibaato adag kahay sidaas daraadiye may dhiirigeliyaanay kormeeranaya waana laamo amniga oo ku howlgalow eh, kormeero ku suubiyaanay sida wasiirka amniga sheegay fadhiisimada eh, oo ciidamada booliiska iyo daraawiishta iyo sne iyo kaleyin degmada baydhowyo meelaha oo amniga lagu sugo waxbayba aragnay dad iid iid oo mayleeraay dhiiri galaysan oo amnigina safayla shaqo badan ka haayan marka horan mahadnagaana siiyo anka dadaalahayan sugidda amniga deegaankan eh, amiin iyo gii hanjiidan waana naftiyo iyo dhiigjoobiyo xurahayan marka horan mahadnagaana wasiirka amniga sheegay waxyaabihii oo yani ka saabsan ay tii maalmeedkii oo migii ka booqashada marka bogaadiin iyo inaynu waysiinku koynay shaqadiisin haytan siinka ammaagna ti shaqa muhiiman haytiya mayla raayisa ciidamadii xooga dalka beelogiyo ku dafacaan magaalada iyo geeka booqasho ka koynay wasiirka sharaxay iyo ciidamada biliiska guud aan dhiirigeliyaan saraakiisha muddo isbuucan hadda ha ena saaxan booqda doonna maalin kasta intishar ka socdo baydhow nabadu haddana nabadiya in lasii xoojiyo ayaa booqashadaas ansuubiya hayna run ahaantii wali intanka koynay ciidan difaac adag ka jaro daruufo adag ka shaqeeya laakiin haddana dadsho inaan shaqeeyano nebadlaka jiifada baydhabo diyaaran ayaan kooyni waana kumahadnagaan marwelbana garabshooyo surugna saraakiisha guutaan iyo ciidanka bayadan kamahadnagaan meelkasiyo roogan laantiyo baydhabo mayka jiifada fadna newadanguna hata ka jarno lakanooladaawna mayka noolada fadna marka yoowa mahadhan yoowa mudun unuun walaahay hadda ku dambeeya waliha ka badayi doogna booqashada aan koga ka badayi doogna mahadcelinta aan badayi doogna kii shaqo fayle qabadoona in la abaalmariyo yayeena in sheega doogna insha allahu madaxda una noo saraytay unub inuna abaalmarino lanki shaqo fayle qabado hoo ilaahay diinab guud ahaan dalka wali ku socdee si siimba la socotiin dagaale ku socdaan oo laisku ku xoreeya odowga umuta soomaali dhan guud ahaan unuuna deegaanadan hoobshir ka dhammaado wali la rajeeyay in eh, la bilaabo howlgalladaas eh, isdiyaarinta iyo isdhiirigelinta nawal eedan faylow kuwaasi dhegeystayaal waxay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed waxa ay sheegeen in la adkeeyey amniga magaalada baydhabo oo la filaya dhowaan inuu ka furmo shirka dib u heshisiinta koonfur galbeed wafuudii ka qeyb lahayd shirkaas ayaana bilaabay inay gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta ku-meel gaarka ah ee maamulka koonfur galbeed markana dowladaha soomaaliya iyo masar ayaa heshiisyo cusub kala saxiixday heshiisyadaas oo gaaraya ilaa iyo shan qodob ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bare ayaa dhigiisa ah dalka masar ee ra-iisul wasaaraha dalka masar wuxuu kula kulmay dalkaasi masar xilli booqasho maalmo ah uu ku joogo gudaha dalka masar heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah xoojinta ee eh, xiriirka labada dal ee masar iyo soomaaliya arrimaha amniga oo la sheegay in masar ay ka caawineyso soomaaliya sidii al-shabaab ay ula dagaalami lahayd iyo sidoo kale arrimo kale oo ka mid ah arrimaha horumarinta bulshada ama dhaqaalaha oo ay ka mid tahay arrimaha horumarinta beeraha afhayeenka xukuumadda soomaaliya ayaa shirkaasi ama kulan ay wada yeesheen labada mas-uul ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya eh iyo ra-iisul wasaaraha dalka masar kadib waxa uu warbaahinta la hadlay xuna faahfaahin ka bixiyey ujeedka qodobada laga heshiiyey iyo wuxuu ahaa kulankan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi barre iyo wafdigii uu hogaaminayay ayaa waxaa magaalada qaahira kulan ay kula yeesheen ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda carabta ee masar mustafa madboli iyo xubno ka tirsan xukuumadda golaha wasiirada ee waddanka masar iyo mas-uuliyiin sare ra-isul wasaaraha ayaa ka mahad celiyey sida diiran ee loogu soo dhoweeyey isaga iyo wafdigiisa magaalada qaahira oo uu sheegay in ay ka tarjumayso xiriirka taariikhiga ee u dhexeeya labada wadan ee walaalaha ah sidoo kale ra-isul wasaare xamse waxa uu ka mahad celiyey garab istaagga walaaltinimo ee dhinacyada kala duwan ee ay muujiyeen shacabka iyo dowladda masar iyo sida ay kaalmada caafimaad ee buuxda ay ugu fidiyeen ciidamadii soomaaliyeed ee ku dhaawacmay dagaalada lagu ciribtiraya khawaariijta ee lagu daweeyey masar waxa uu ku ammaanay doorka ay ka ciyaarayaan koruqaadidda tayada waxbarashada soomaaliya oo ay ka mid tahay deeqaha waxbarashada ardayda soomaaliyeed sanad kasta loo fidiyo waxaana uu sheegay mudane xamse in soomaaliya ay ka go-an tahay in sare loo qaado xiriirka iyo iskaashiga labada wadan ee soomaaliya iyo masar siba dhinaca isbeddelka cimilada la dagaalanka argagixisada iyo ka faa'iidaysiga khayraadka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha oo soomaaliya ilaahay uu ku manaystay ra-iisul wasaaruhu waxa uu aad u soo dhoweeyey in ganacsatada masar iyo dowladduba ay maalgashi ku sameeyaan soomaaliya gaar ahaan dhinacyada kaabayaasha dhaqaalaha tiknolojiyadda caafimaadka iyo warshadaha ra-iisul wasaaraha waddanka masar mustafa oo isna dhinaciisa hadle waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in labada dal ee soomaaliya iyo masar ay maalin walba maalinta ka dambaysa xiriirkoodu uu sii xoogaysanayo waxa uu sheegay in si buuxda ay u garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo markasta diyaaray u yihiin inay wax ka qabtaan arrimaha ugu waaweyn ee wajahaya soomaaliya oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga saamaynta isbeddelka cimilada waxa kale oo uu soo dhoweeyey in la ballaariyo iskaashiga dhaqaale iyo maalgashi ee u dhexeeya labada waddan kulanka kadib ayaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxa uu goobjoog ka ahaa heshiis shan qaybood ka koobnaa oo dowladda soomaaliya iyo dowladda masar ay wada galeen kaasi oo kor loogu qaadaya iskaashiga labada wadan ee dhinaca waxbarashada warfaafinta dhaqanka iyo diinta iyo awqaafta arrimaha ugu waaweyn ee shantaasi heshiis ee dowladda soomaaliya iyo dowladda masar ay wada galeen galabta waxaa ka mid ah in dadweynaha soomaaliyeed ay heli doonaan fursado ay kaga qaybgeli karaan tartamada caalamiga ah ee qur-aanka kariimka ah soomaaliyana hadda kadib ay guddiyada garsoorka ee tartamadaasi ay xubin ka noqoto sidoo kalena in jaamicadaha deeq waxbarasho ay u fidiyaan ardayda iyo culimmada soomaaliyeed dhinaca waxbarashada qodobada heshiiska ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la kordhiyo tirada ardayda ka helaysa deeq waxbarasho waddankan masar iyadoo hadda kadibna ardayda soomaaliyeed ee wax ka baranaya masar loola dhaqmi doono si la mid ah qaabka loola dhaqmo ardayda masaarida ah lana kordhin doono takhasusaadka kala duwan ee u furan ardayda soomaaliyeed dhinaca warfaafinta waxay saxiixdeen labada waddan saddex heshiis oo xoojinaya iskaashiga warbaahinta door weynna ka qaadanaya tayaynta warbaahinta dowladda soomaaliya qodobada heshiiskaasina waxaa ka mid ahaa in deeq waxbarasho oo dhinaca warbaahinta ay soomaaliya ka hesho maxadyada warbaahinta ee waddanka masar in la isweydaarsado waayo aragnimo iyo barnaamijyo ku aadan in la dagaalanka fikirka xagjirka ee argagixisada iyo barnaamijyo la xidhiira horumarinta arrimaha bulshada waxaa kale oo tababaro la siin doonaa warbaahinta iyadoo labada dal ay isweydaarsan doonaan khubaro dhinaca warbaahinta la xidhiira oo cilmi baaris samayn doona islana samayn doona barnaamijyo masrixiyadda iyo hidaha iyo dhaqanka labada dal la xidhiira iyo iyadoo sidoo kale kooxaha faneed ee labada waddan ee masar iyo soomaaliya iyaguna ay booqashooyin labada dhinac ku kala tegi doonaan afhayeenka xukuumadda soomaaliya farxaan maxamed jimcaal ayuu kaasi ah wuxuu faahfaahin ka bixinayey heshiisyada ay kala saxiixdeen dowladaha masar iyo soomaaliya markana jubbaland ayaan aadaynaaye ciidanka xooga dalka ee ku sugan deegaanada jubbaland ayaa sheegay inay bilaabayaan howlgallo ka dhan al-shabaab oo looga saarayo deegaana ka tirsan gobolada jubbooyinka gaar ahaan gobolka jubbada dhexe taliyaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada do magaalada dhobley iyo deegaano ka tirsan deegaanada ka agdhow magaaladaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iminka ay u diyaar garoobayaan oo howlgal al-shabaab looga saarayo gobolka jubbada dhexe waajibka idin saaran wuxuu yahay khawaariijta dheeraheennii maatideennii maalkeennii dhallinyaradeennii afduubatay say rabaan u isticmaalo laaya waxyaalaha aynu maqlayno waxaa ka mid ah reer meel degan oo xaasa maalmahoodan la yahay baa loo iman iyadoo afka lasoo soo duubtay amaamadna qoorta lagu soo xidhay awaariijta saasa ee idinkiin sheegayo meel walba dadkeennii dhibaysa gobolladii kale waad la socotaane howlgal bay bilaabeen laba gobollaaba laga xoreeyeyba meelaha xukunkooda iyo waxay zakawaadka ku sheegaan iyo canshuurta bay ku ilaashanayaane meelaha ay degeen ay ku ubaddaleen waa jubbooyinka weeye gaar ahaan jubbada dhexe jubbada dhexe ama jubbaland markii gada laga saaro waxay ahayd meesha khudradda laga keeni jiray soo maahay wax walba meesha oo la cuno laga keeni jiray soo xoolihii baa yaallo oo baddii baa taalla oo beerihiibaa yaalla oo dadkiibaa jooga oo macdan baa waajibkayna saaran wuxuu yahay gobolladayaynan ka hadhin dhaqan ahaan deegaanadani markay noqotay yaa maali jirayey kamay hadhi jireen soo saa maaha rag baan yaa maali jirayba garanayna baan malay yaa maali jiray soo garan marka geela la qaado ee laysu gurmanayo maxaa la odhan jiray marka tii bay taagan tahay waxaa loo baahan yahay inaynu u diyaargaroowno oon isu diyaarinno howlgal waa waajibkeena saaran si aynu khawaariijta uga xorayno deegaanadeenna barwaaqada ah dadkeenna ay afduubteen cid kale ma sugayaan baale aale innagayna sugaysaa xagar laagteenna ah xagar innagayna sugaysaa saako innagayna sugaysaa kolkaasoo dhan innagayna sugayaa miyaad garanaysaan cid kale oo loogu qayshan ninka galguduud ka dagaalamaya iyo ninka hiiraan ka dagaalamaya inoo iman waxaad sugaysaan marka inta waddanka lasoo xoreeyo shilib laysugu yimaado inagoo halkan fadfadhina oo inagoo saa u fadhina saa loo baxo bu'aana la xoreeyo ma saasaynu sugaynaa in adinku meesha xoraysaan maaha qof walba deegaankiisu ka mas-uul yahay deegaanada hadda dagaaladu ka socdo warma aale iyo intan yar baynu macawsale u raadsan Uh, waa ku filannahay waa ku filannahay marka hawdal baan isu diyaarinaynaa abbabaana inaynu soo taabano warsa sax maaha insha allahu tacaala saasaa waayahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhagaysanaysaan raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho Hello. ya dhegeystayaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal oo aad ka dhegeysaneysaan raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho eh markana waxaan aadeynaa puntland maamulka puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay kala xaajoon doonaan si madax bannaan maamul gobolyada kale waa si ka madax bannaan maamul gobolyada kale ee dalka inta laga dhammaystirayo dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka taas oo taas oo ay la micno tahay in ay u dhaqmi doonto puntland sidii dowlad madax bannaan oo kale war qoraal ah ama war saxaafadeed aada u dheera oo kasoo baxay madaxtooyada puntland ayaa qodobo dhowr ah lagu sheegay inkastoo nuxurka ugu weyn ee warkaasi uu muuqday in puntland ay tahay dowlad ka madax bannaan dowladda federaalk soomaaliya inteeda kale haddaba dad badan waxay isweydiinayaan puntland maxaa keenay in qodobadeeda ay ku soo darto qodobkaasi ku saabsan in ay ka madax banaan tahay dalka intiisa kale xildhibaan hore oo ka tirsanaa xildhibaanada puntland ayaan wax ka weydiinay arrimahan isagoo u warameeyey waryaheena xasan maxamed xuseen waxuu yidhi waa mahadsan tahay eh, walaale ugu horeyn eh, radio kulmiya iyo dhegeystayaashiisa oo salaamaya salaan bacdi qoraalka go-aanka puntland mar dhaweyd buu soo baxay waan arkay ishaan mariyey qodobada ay dooda ka qabto wuxuu daba socday shirkii wadatashiga golaha wadatashiga qaran ee halkan ku qabsoomay dhowaan oo puntland qeyb ka ahayd go-aamadii ka soo baxay shirka oo lagu sheegay in lagu heshiiyey laga heshiiyey awood qaybsiga iyo qodobo kaleeto muhiim ahaa islamarkaasna lagu xusay inaan puntland qayb ka ahayn marka dee sidaad la socotid shirka ama golaha wadatashiga qaran codbeeri kuma qaado goaamada laguma gaare goaamada waxaa lagu gaaraa hab wadar ogol ah mhm. madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha xubinta markaa matalaysa dowladda federaalka xubnaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo gobolka banaadir oo runtii isaga weli aan maqaamkiisu dhinac u dhacsanayn laakiin bartkool ahaan fariista marka haddii isteejyada mid ka midii uu diido heshiiska uusan qayb ka ahayn dowladda federaalka aysan qayb ka ahayn heshiiseed ay waxay inta kale isku dhacsan yahay tahay maanaa heshiiskaasi heshiis dhaqagalan ma ahan marka qodobadii soo baxay oo runtii ahaa qodobada masiirka taabanayay oo dastuurka qabyada ah dhamaystirkiisa taabanayay oo ay ugu muhiimsanayd qaybta waxa weeye awoodqaybsiga federaalka iyo steydyada hanaanka mhm. awoodqaybsiga dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaan ah oo haddana lagu cadeeyay inaan puntland qayb ka ahayn habka ay heshiisyada u gaaraan golaha wadatashiga qaranka wuxuu ahaa awal hawl gubadirayay puntlandna intii unbay cadaysay oo dabcan waa laga yaabaa inay meelaha qaybta faahfaahin iyo taariikh iyo dibraaca iyo tixraac iyo haddii alla mahayay qodobo dastuuriya ama dastuurka puntland ha noqoto ama dastuurka federaalka ha noqote iyadoo uskalaysa ay ka xojisay lakin muhiimadda intaasay ahay intaan ka arkay puntland waxyaaba ay ku taliso waxa ka ah marka ugu horeysa in heshiis wadar ah, ah. ogol ah laga gaaro arimo ay sheegtay inay hortibin u leeyihiin dhamaystirka dhismaha hanaanka federaalka ah oo ay kamid tahay in la xoreeyo dalka oo al-shabaab iyo daacish laga saaro in heshiis wadar ogol ah laga gaaro arinta somalilan dowladda federaalka iyo somalilan puntland iyo somalilan maqaamka muqdisho ayaa qayb ka ahayd oo ay soo hadal qaaday iyo qodobo kale marka maxaad isleeda adiga ahaan maxaa dib u dhigaya puntland oo ay ku diidan tahay in dowladaha kale amba dowladaha xubnaaka ah dowladda federaalka ah inay la sinaato oo aysan fardheeraan walaal waa saxoo eh, waa run xaq bay uleedahay waana wax jira oo dhabta ah wax puntland argument gaar ay u wadato maahan waa wax jira oo dhab ah hmm. eh, anuu hadda siyaasad saciid cabdillahi beni difaaci leyay laakiin qadiyadda puntland ee eh, dhismaha federaalka xogaa kala duwanaansho waxaa jira isteedyada qaybtood iyo xaquuqda sinaanta xaquuqda iyo sejasiman inay yihiin iyo wa wa wa halkaa kuba kala ah duwana laakiin waxaa jira puntland xoogaa ah waxaa laga yaaba inay ka horeysay in maamulku ka taabagaasan yahay in eh, dhismahan inta badan ba inta badan ba ayaana dhihina dhammaantoodba iskeedyadan dowladda federaalkaa dhistay laakiin puntland iyada waxay say tahay qaybihii dhisay dowladda federaalka way ka horreysay waxaa laga yaabaa in badan in dukumentiyadoodii iyo heshiisyadoodii iyo wadaxaajoodyadoodii dee puntland ay hayso raggii markaa madaxda ahaanaada hadda qaybtood nool yihiin meelo badan iyo godod badan oo bahashitan ay soo jiirtagtayna puntland ay qayb ka hayd in laga soo saaro dadka qaybtood waxaa loo arkayaa puntland inay ama anaaniyad wado ama dee superiority kale muujinaysa ma ahane waxaan waxaan u arka inay tahay wuxuun lexe jeclaah wuxuun lexe jeclaha inay jirto in la heshiiyo oo soomaali dee dawlad baa ka burbudhay waa la kala tegay kala shaki waa dhex galay cid waliba maantay inagoo mid ahoo hal dawladle waa jeclaan lahaa sidaan ahaan jirna laakiin inaan maanta isteed noqono nidaamkan federaalka inaan qaadano maxaa keena waa in la isweydiiya baahida keenta waxa weeye dawladda waa burburtay kala shaki baa yimid bulshadi baa dhexdeeda istuhuntay aaminaadi baa yaraatay marka in la kala bogsado lana wada bogsado sidaasaa nidaamkan federalismka ay ku marka aniga waxaan aaminsanahay qodobada ay ka hadashay qodobo iyada u gaara ama maslaxad gaara ah iyada u ah oo si gaar ugu danaynaya inaysan ahayn ay yihiin qodoba muhiim u ah dhammaan dalka in la xoreeyo waxaa xoreyntii gobollo badan oo shacab haysteen waa la xoreeyay alxamdulilah laakiin gobollo badan baa dhiman oo dee dalka inta shacab joogto hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo hindiyuud keliya maaha wadahadallada waxyaalaha asaadka u noqonaya dastuurkan qabyada dhamaystirkiisa waxaa kamid ah maqaamka caasimada waxaa kamid ah somalilan iyo hadalkeeda hmm. inay somalilan gaar uga hadasho gaar u xusto waxaa keenaya somalilan waxay leedaha waa goosanay ha goostaane waxay sheeganayaan qayb puntland ka mid ah inay sheegtaan iyagu oo dee go-aankaas ay dhahaan waa goosanay iyo gobollada qayb kamida ah puntland inay iyagu sheeganayaan waxba ku haystaan intii intiibaa waxaa usii dheer hadda inuu yimi tuhumba ah dowladdii federaalkuba inay gobollo puntland ka mido somalilan u calaamadinayso sida hadda xamar maalmahan ka baxaysay kasoo baxaysay oo hadda khudbadda ugu dambeysay jimcadii baan filayaa madaxweynuhu ka jeediyamtaaj inuu la hadlay gobollo puntland ka mido somalilan xog ka haysto inay gobolladaasi somalilan ka mid yihiin oo kale inuu uga hadlay inuu uga hadlay somalilan isagoo dowladda somalilan shacabka waa inay la fadhiistaa la hadashaa waxyaalaha sii xoojinaya oo halkaa tuhunka ah madaxweyne xasan sheekh iyo muuse biixi ismaaciil baa jabuuti ku kulaansiiyey waxyaalihii lagu wada hadlo waxaa ka mid a ah wadahadalkeen wuxuu ku furmayaa gobolada taanaga iyo puntland laysku hayo dowladiina federaalka inay u aqoonsato inay somalilan qayb ka mid a yihiin anagu haddaan soomaali raacaynana hmm. qol iyo tanaago qayb naga ah inaan raacno haddii kaleetana waan ka tegeynaa sidaas kaga tegno eh, xildhibaan salebaan dhammaan wararkaas sheegtay eh, ilaa hadda ma hayno ofishiyaalkooda amba warar rasmi inay yihiin oo ku saabsan eh, heshiisyada a sheegaysa inay dhex mareen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale muuse bihi cabdi waana arrin adig ku gaara oo aanan caddayn u haynin intaas marka aan ka soo tagno puntland waxyaabaha ay ku xustay qoraalkeeda waxaa ka mid ah inay si gooni ah ula hadli karto dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo ay kala xaajoon karto arrimaha ku saabsan dhammaystirka dastuurka heshiisyada siyaasiga ah ee awadqaybsiga ha noqdaan dhanka amniga heshiisyada habka wadaaga khayraadka iyo deeqaha caalamiga ah marka puntland is leedahay waxay iska dhex saartay dowlad goboleedyada kale oo laynkii ay ka baxday waxaa jira qodob dastuurka um, lama xasuusta hadda federaalka oo sheegaya dowladaha ka mida ah federaalka ee ka horreeyay dhismaha dastuurka iyo dowladda federaalka dastuurka kumeelgaarka ah waxay sii haysanayaan awoodaha dastuurkoodu u jideynayo inta dowladda federaalka ah ee wadaxaajood kala galayso marka qodobkaasaa loo leeyahay dowlado kale ma jirina waa puntland puntland laftarkeeda qodob dastuurkeeda ka mid ah wuxuu qeexayaa inta puntland iyo dowladda federaalku ay galayaan wadaxaajood awoodaha qaysiga awood qaysi marka laga hadlayo waayahay dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore oo ka tirsan oo ka tirsanaa baarlamaanka puntland barnaamijka ogaal ayaad weli maqlaysaan barqa wanaagsan ayaan idin leenahay waayahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada oo ah barnaamijka ogaal soo dhowaada dhegaystayaal xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalhaynta afar iyo labaatankii saacee u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya luul maxamuud aadan iyo deeqo maxamuud maxamed markana aan ku horumarno dhinacayo hadalhaynta deeqay baraha bulshada saacadihii lasoo dhaafay waxaa aada loogu hadalhayaa kulan dhex mari doono kooxda kubadda cagta b s g ee ka dhisan dalkaasi faransa iyo sidoo kale isku darka kooxaha al nasar iyo al hilaal kulankan ayaa waxaa la leeyahay waxa uu iska hor horkeeni doonaa markii ugu dambeysay xidigaha aadkuu tartama ee christiaano ronaldo iyo leonel missy kulankan ayaa waxaa la leeyahay wuxuu noqon doonaa kulankii ugu dambeeyey ee iska hor imaadaan christiaano ronaldo iyo xidiga reer argentiin ee leonel missy xidigahan ayaa in badan intii ay ku wada sugnaayeen qaaradda yurub ama horyaalka liigaha dalkaasi sbein waxay ahaayeen xidigo aada usoo tartamay islamarkaana wax kasta ay ka dhexeeyeen wax kastana kusoo tartamay christiaano ronaldo ayaa haatan gebi ahaanba iskaga tegay qaaradda yurub isagoo ku biiray kooxda al alnasar ee ka dhisan horyaalkaasi sacuudi carabiya halka leonel misina oo goor horeyba uu ku biiray kooxda kubadda cagta b s g isagoo haatan ku sugan kooxdaasi ka dhisan dalkaasi faransa christiano ronaldo iyo leonel misy ayaa waxaa la leeyahay kulankani wuxuu noqon doonaa kulanka ugu horeeyey ee labadaasi oday wada ciyaaraan labadan xidig ayaa waxay yihiin xidigo la dhihi karaba haatan waa kuwa ugu taageeraha badan kubadda cagta waqti xaadirkani leonel missy ayaana sanadkan ku guuleystay koobka adduunka iyadoo la leeyahay ama la rumaysan yahay in christiano ronaldo oo ciyaari doono koobka adduunka soo aadan ee labada kun lix dhanka kala deeqay waxaa la hadalhayaa tababaro cusub ayaa waxaa loo magacaabay xulka qaranka burtuqaal tababaraha lagu magacaabo roberto martinez ayaa haatan waxaa loo dhiibay maamulidda xulka qaranka Burtuqaal tababarahan ayaana Cristiano Ronaldo macallin u ahaa doono waxyaabaha kale oo la hadalhayo waxaa qayb ka hadeeqay xidiga lagu magacaabo Gareth Bale ee ka soo jeeda dalkaasi Wales ayaa wuxuu ka fariistay gebi ahaanba kubadda cagta Bale ayaa wuxuu waqti fiican ku soo qaatay naadiga kubadda cagta Real Madrid intii uu ku sugnaa Gareth Bale ayaa Real Madrid waxa uu ciyaaray 665 kulan garad beel ayaa xirfadiisii kubadda cagta waxa uu ciyaaray lix boqol lixdan iyo kulan isagoo dhaliyey laba boqol kulan waxa uuna dhaliyay laba gool waxa uuna caawiyey intii uu kubadda cagta ku jira boqol caawin ayuu sameeyey beel ayaana xalay waxa uu shaaciyey inuu ka fariistay kubadda cagta gebi ahaanteedba xiddigan ayaa waayihii u dambeeyey waxa uu ahaa xidigan ayaa waayihii u dambeeyey waxuu ahaa xidig aad dhaawacyo ugu soo laalaabteen islamarkaana dhaawacyo ayuu waxuu ka wadan waayayba inuu maaragtay horuu sii watay ciyaarihiisa xidigan reer weelis ayaa xulka qaranka welis intii u ciyaarayay lix mar waxaa loo doortay xidiga ugu fiican ama baleyer of the yeer garad beel ayaa reaal madrid intii uu joogay waxa uu kula soo guuleystay shan koob oo champions league ah saddex koob oo liigaha ah afar koob oo fiifa kalaabool dikaaba sidoo kale waxyaabihii uu kula soo guuleystay ama koobabkii uula soo qaaday reaal madrid waxaa qayb ka ahaa saddex koob oo uefa subarkaaba hal sbanish kaab sidoo kale saddex marna waxa uu soo qaaday horyaalka lagu magacaabo sbanish subarkaab dhanka kalena waxyaabaha la hadalhaya waxaa qayb ka ah xidiga lagu magacaabo hugo lores ahna goolhayihii xulka qaranka faransa iyo kabtanka xulkaasi ayaa waxa uu shaaciyey inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga ah xidigaani ayaa intii u ciyaaraya xulka qaranka faransa waxa uu ciyaaray boqol afartan iyo shan kulan isagoo kula guuleystay koobka adduunka sidoo kale intii uu faransa matalayay goolahayahani waxa uu kula guuleystay uefa nations league laba marna waxauu tegay fiinaalka koobka adduunka sidoo kale labada kun lix iyo la tegay fiinaalka euro hugo loris ayaana haatan waxa uu shaaciyey inuu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah hadalhayntiina waa inaga intaay markaan dhinaca iyo qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga luul hadalhayntiina waa inaga intaay markaan dhinacaya qormooyinka qormada ugu horeysa dhankayga luulahay waxaa lagu bilaabay emeil ma leedahay maya malihi haddii aan iimeil ahaan lahaa dhulkan xaaqi lahaa sheeko xigmad badan weeye sheekadan shirkad baa waxay u baahneed qof dhulka u xaaqa nadaafadda u qaabilsan nin baa u tegay waraysi bay la yeesheen wuu anfacay laakiin waxay yidhaahdeen emeil ma leedahay maya ayuu yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen haddaadan iimail lahayn waxba kuuma hayno ee nabadgelyo kadib ma uusan niyad jebin ee shaqo yar ayuu abuurtay cabitaanada noocyadooda kala duwan ayuu gadi jiray markii dambe waxaa u bulaalay ganacsigiisa shirkado waaweyn ayaa maalgeliyey wuuna la wareegay waxa uuna noqday nin hanti badan leh abuukaatayaashii waxay dhaheen iimail ma leedahay maya ayuu yidhi wayna karaameeyeen mid ka mid ah nimankii madaxda u ahaa shirkadda isaga qandaraaska u ogolaaday ayaa yidhi sidaan adiga taajirka u ah haddii aad email lahaan lahayd sow intaan kama hanti badnaateen maya ayuu yidhi haddii aan email lahaan lahaa saacaddan dhulka ayaan xaaqi lahaa waa macquul marka aad weyso shay inuu alla kuugu bedelo wax ka qayr badan wax yar aad haminayso waxaad helaysaa wax ka badan haddii aad alla ku kalsoonaato niyaddaadana wanaajiso qormadan ayaan ka soo xignay qof baraha bulshada ku soo gala cali xuseen qormada ugu dambaysa dhankayga deeqaaya tuulo yar oo webi u dhoweyd ayaa waxaa ku noolaa nin cibaadada u go-ay adduunka iyo dhibaatadiisana ka doorbiday inuu ku cibaadaysto guri yar oo cariish ahaa dadka tuuladana waxa uu ahaa tusaale ay kaga daydaan wanaaggii iyo keyrka maalin maalmaha ka mid ah ayaa tuuladii waxaa ka da'ay roob mahiigaan ah oo maalmo socday kaasoo sababay in biyihii webiga ay tuulada ku fatahaan dad iyo duunyaba waxaa gaaray dhibaatooyin badan waxa keliya oo ka badbaaday qoosaskii doomaha lahaa qoos doonay lahaayeen ku guuraya oo alaabtoodii u raran tahay ayaa waxay soo mareen ninkii cibaadada badnaa oo gurigiisii biyihii buux dhaafiyeen waxayna ka codsadeen inuu doonta soo fuulo si ay naftiisa u badbaadiyaan balse wuxuu ugu jawaabay iska taga aniga ilaahay ayaa i badbaadinayee mar kale ayaa waxaa soo maray reer kale oo geedi ah sidoo kale waxay ka dalbadeen inuu iyaga raaco haddana mar labaad ayuu ku gacan seeray oo waa uu ka diiday isagoo dhahaya ilaahay ayaa i badbaadinaya ee adinka ordaha iska baxa ugu dambeyntii waxaa soo ag maray guriga ninkii cibaadada badnaa qoyskii ugu dambeeyey ee tuulada kuwaas oo iyana ka codsaday inuu doonta soo fuulo balse wuxuu ugu jawaabay ilaahay ayaa i badbaadinaya ee iska taga markuu roobkii istaagay biyihii tuulada ku fatahayna ee qalaleen ayay dadkii dib ugu soo laabteen tuuladoodii waxayna arkeen ninkii cibaadada badnaa oo dhintay dulucda sheekadan ayaa waxay tahay ilaahay ma badbaadin waayin ninkaa cibaadada badnaa maxaa yeelay saddex jeer ayuu wax u soo diray sababtii uu ku badbaadi lahaa balse isaga ayaa iska diiday wax walba sabab ayay leeyihiin uu ilaahay kuu soo dhex marinaayo waxaad u baahan tahay bani aadamka iyaga ayaa laga rabaa inay dadaalaan markaas ayuu ilaahay u gargaarayaa ilaahay waxa uuna yiri dadaala anna waan idin garab taaganahay qormadan ayaan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala axmed cabdinaasir guud ahaan iyada ayaa u dambeysay xubinteen iyo bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo kulan dambe nabadgelyo waayahay dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ayaad dhegeysateen welina waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana wararka ka baxsan soomaalida ayaan aadaynaa ee dunida inteeda kale mareykanka ayaan ku bilaabeynaa gobolka california xeebta gobolkaas ayaa lagu soo waramayaa dadka degan in loogu baaqay inay iskaga guuraan iyadoo laga cabsi qabo in duufaan xoogan ay ku wajahan tahay gobolka california taasoo halis gelin karta nolosha dadka ku dhaqan gobolka california ee xeebaha dalkaasi mareykanka saadaashu waxa ay ka digaysaa dadka deegaanku inay ka hayaamaan deegaankaas iyadoo war qoraala ah oo soo baxay hay-adaha saadaasha hawada ee dalkaasi ay u baaqeen dadka deegaanka ku dhawaad labaiyo toban qof ayaa ku dhintay roobab xoogan oo saacdii lasoo dhaafay ka da-ayay deegaano ka tirsan gobolka californiya inka badan boqol kun oo qof ayaa koronto la-aan noqday bilihii lasoo dhaafay deegaanadaas kadib markii roobab iyo duufaano iswataa ay ku dhufteen gobolka california ee dalkaasi mareykanka dhinaca kalena dalka brazil weli waxaa ka socda rabshado xoogan oo ka dhashay gudaha dalkaasi taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalka brazil ninka lagu magacaabo jair bolozarno ayaa waxaa loo dhacay gurigiisa ee madaxtooyada dalkaasi waxaana u dhacay shacab cariisan kuwaas oo ku banaanbaxayay qeybo kamid a ah gudaha dalka taageerayaashan waxay taageersan yihiin madaxweynaha imika talada ku fadhiya ee lula da silva inkastoo lagu daleeceynayo lula da silva in si muusuq maasuq oo kusoo baxay waa jamaahiirtan cariisan waxa ku doodayaan in doorashada lagu shubtay taas oo lula da silva uu ku shubtay waxayna ay taageersan yihiin madaxweynihii hore ee brazil luula ayay ugu baaqeen inuu madaxtooyada ka baxo waxa ayna wacad ku mareen inaysan qalalaasaha joojin doonin tan iyo inta madaxtooyada laga saarayo luula da silva muuqaal lagu baahiyey warbaahinta waxa uu muujinayay banaanbaxyadan careysan oo madaxtooyada horteeda joog qaar ayaa gudaha u galay waxaana la arkayay inay burburiyeen kuraasta iyo goobo qurux badan oo madaxtooyada gudaheeda ah madaxweynihii hore ayaa iska fogeeyey in uu dabada ka riixayo taageerayaashan careysan ay ku banaanbaxaya madaxtooyada aagga madaxweynaha iminka talada dalka brazil ku fadhiyo ee lula da silva doorashadii dhacday ayaa waxa ay ka dhigaysaa in lula uu kursiga ku fadhiyo inkastoo bouq xoogan uu ka dhashay markana wararka kale hadaan aadno ugu yaraan toban iyo waa ugu yaraan toban iyo toddoba qof ayaa waxa ay ku dhinteen maalmihii lasoo dhaafay iyo saacadihii u dambeeyey rabshado ka socda gudaha dalka beyru saraakiisha booliiska ee beyru waxay sheegeen in mudaharaadayaasha ay sii xoogaysteen iyagoo isku dayaya inay ka hor tagaan magaalooyin badan oo ka tirsan bayru waxaa la arkayay banaanbaxayaasha oo isbuuranaya khasaarihii ugu dambeeyey ayaa lasoo warinayaa in ku dhowaad toban iyo todoba qof ay dhinteen sida laga soo xogtay ilaha booliiska ah ee dalkaasi banaanbaxayaashan ayaa waxa ay ka caraysan yihiin habmaamulka dalka beyru oo ay ku sheegeen in xaalad dhaqaale xumo ah iyo qalalaase ay ka jiraan gudaha beyru dhinaca kalena mayanmar wararka kasoo baxaya waxay sheegayaan in boqol iyo laba iyo toban qof oo muslimiinta laga tirada badan yahay ee ruhingaha ah la dhigay xabsi ku yaala dalka mayanmar dadkan oo ay ku jiraan tiro caruur ah ayaa xabsiga la dhigay iyagoo isku daya inay ka baxsadaan dalka mayanmar si ay cagahooda uga baxsadaan oo ay u gaaraan dalal kale waa dadka ruhingaha ee muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay ayaa shantii sane ee u dambeysay baxsad ka ahaa mayanmar iyagoo xaalado aan wanaagsaneyn kala kulmay maamulka mayanmar maxkamad ku taala dalkaas ayaa laga soo wariyey in sharciga lala tiigsan doono sida ay tiri maxkamadu marka la gaaro bishan soo socoto dadkan oo faldambiyeedyo lagu soo oogayo lama ogo waxa ay maxkamaddu u cuskanayso dadkan eedaha ay u haysato balse waxaa la aaminsan yahay in keliya loo bartilmaameedsanayo in dadkan rohingaha laga tirada badan yahay ay yihiin tan iyo laba kun toban iyo waxaa rohinguhu ay ahaayeen dadka ugu badan ee ku dhaqan dalkaas oo la kulmayay xasuuq ba-an oo ka dhacay gudaha dalkaasi mayanmar waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan haddii aanan dhulkaygu dhuux cadaawa kuu karin haddii aanan dhulkaygu dhigku kugu fooldeqin haddii anan dhulkaygu gobanimaada soo dhicin soomaali kaman dhalan wareyska waad ku dheeshay annaga naga dhegayso hadii aanan dadkaygow xarar dheera ku qaban hadii aanan dadkaygow ceel buurna kuu dhicin hobyo godan kumaan dhalan madow garan maysida waxaad ka tagtay haddii aanan dhulkaygo jilib iyo jamaamiyo haddii aanan dhulkaygo buwaaloo dhan soo dhicin goday kaagama niman war bishaar wadaniyow gurmad dheerida goday miyaad uga timid inaad jilib iyo jamaam ma xorayso aga wargoray war mahay sida soo kismaayoba anigoo goday ka imaaday kama xorayn war hanna ma ka taqaaniine saanaan leh haddii aanan shabaabow ka xoraynin buur weyn haddii aanan dadkaygow xarlugoola ku qaban bula buurda kumaan dhalan war wulaweyne ninba meesha u daran bu ka hadlaaye wah gaboosow may somalilan waa shabaabka dhib badana rooge war waa looga daran yahay hadii aanan dhulkaygow ictiraaf ka soo helin hadii aanan dhulkaygow celshidaala ku qodin ceerigaaba kuma dhalan leeli amaamadaasa hogaday haddii anaan baydhabo doorasho ku qaban haddii anaan bakool iyo soo marin baraababa buur hakaaba kumaan dhalan aryaadhaha kulligiin waxaad ka tagteen dhirta midhaar kamaan guran dhunigagamaan cunin ciidana dhabu maalihi war abdullow dalka maxaad sidaasoo dhan ugu inkiraysaa ma xilkii baa lagaa qaaday war kalemaanay heesaa unbaa gabow kisaane war ma haysiine gaway maa rabte roobkii guheeda urudyalia war allaha u naxariistay qalinlaha dumaqli laha maanta kalamaan mar damba ma heeseen war mar horaa xayir bililiqaystay wah xayir ahlulgabuurkan aad makufakadaayang miya war waxaa karoona kuwa hor u biliqaystoo yidhi haddii aanan dhulkaygu dhiig sokeeye kugu qubin haddii aanan dhulkaygu dhalankiyo haweenkaba haddii aanan dhulkaygu dhuuxooda ku karin beel hubaysan kamaan dhalan wargooyin ma shabaabbaa sidaa u heesay war shabaab beel maaha waad falan tahaye war shabaab sokeeye ma leh waredhahay dad waalan baatiin waxna laydinma sheegi karee mar kale kabtaydii maaragtaa dhacdaa la yidhi yay ka fanintay war warka iga dhexgelina cimaamaddii kam khatartu xataa waa daadsan tahaa la yidhiye sirdoonka qarankaa soo ogaadaa la yidhi nimankiioo diyaargarow ku jira ilaah uyaa sirdoonka qaranka waraysta maxay xog hayaane war f ayaa tabtaa la yidhi markii sirdoonka soomaaliya ay soo ogaadeen hubbay qaraxyo lagu diyaarinaayey beero hoostooda mooska sheegi mooska oo hadda mahasalaad ma beerihiibuu kaamirada qarsoon ku xidhay war kaamirada qarsoon ma al-shabaab qayb ka mid ay ah ku xidhan tahay war waa hoogeena mayunkaa isbasaasaya war dad falan oo balaayo qaadataatiin waxaa laydinma sheegi karee war habaarow malku hoos eh wixii kaseyni ninkii kasaayo adig kabiirkaa maahino war kan haddaan dhammeeyo war damba idiin sheegi maaye nimankiioo ku diyaargaroobaya beere ku yaadla xawaadley ayaa sirdoonku soo ogaadaan idin idhi adiguma sirdoonkaad la shaqaysaa kadibna cirkaa looga soo dhacay kow iyo lixdan halk shacabkii loo badnaayee aadeenaa layidhi ma ahaadeen koobiyo lixdanka hadda ma laga nasanaya baabuur qaraxyo sideeba muqdisho loo soo wadana meeshaasaa ayagana lagu baabaashaa layidhi uukana macmuudeen shabaab iyo qaraxyadoodii baa laysku qarxiyey miyaad dhihi rabtaa axmedow kollayba gantaal naftii hura ah ayaa haleelay xaalkaas fariid waaye warnimayo anigu waxaan isleeyahay xogtaas mid amiirada shabaaba waaweyn ka mid ahoo nabad sugidda la wadaagay sambaati waa u egyahay warkaas war afaaraha mahad salaad iyo nabad sugidda maad ka baxdaan warnimayo sharciga nabad sugidday wasiiradu baaskareeye ansixiyeen weli baarlamaanku ma ansixine nisa ma iska shaqaynaysaa haye abo shaqada in la joojiymaa rabti haye laakiintii oo weji cusub loo yeelay miya war calaa kulli xaal haddii la duqeeyo iyo haddii lagu duulaba waa daawo war ilaa la dabar jaro daawo la heli maayo hadda xaalka mihiis manooyo muxuma aryadhaha idinkoon isdaalin samigay cabdulla waxa uu yidhi dijaalkaa suugi maynodin iyo dadka kuwan dila dijaalkaa suugi maynodin iyo kuwa dadkan diila war cabdillow adiyo saaxiibka been baad sheegteen sababtoo ah nimanku waa khawaariij baa la yidhi waa tijaallo lama dhin warniyow dijaal diinka suumay nimaad beeninaysaa adigu war waxaa la yidhi hareer duulkii ka maray waxay reebtana ka hadhin muxuu diin uga hadlaa war war ma haysiine shabaabaa yaabay yaabadhe yaabaanba ka weynay adoo yaaban kii aadka yaabaneed haddiis yaabo aba la yaabin war yaawa yaawayaad ku warateen warka waad igala xaggasheene eh. dowladda maraykanka eh sagaal milyan oo dolar hadda waa sagaal milyan oo dolar waxay ku bixisay hub iyo gaadiid dagaal oo lagu taageerayo ciidamada soomaaliya waxay la tidhi waxaan rabnaa in shabaab lagu soo gabagabeeyo awal la gebagabeeye wax lagu gebagabeehayo oo nala sii dayuura ma ku jiraan war lacagtu waa badan tahaye waxa nala siiyey gantaalaha balastikadu ma ku jiraan horta warubkii maraykanka ugu dambeeyo casriga ah ayaa lagu yidhi war baabuurta qaraxyada sida qalab lagu ogaan karo ma ku jiraan hubka nala siiyey waxaan iin weydii cunaqabateyn tuubka ma nasaarnayno amayna laga booti war maraykan cunaqabataynuba qabato mawaalanta adiga warwar ma haysiine madaxweynaha buntland siciidani wuxuu yidhi labada qodob ee aan ka diidnay shirka ah oo qaranka waxaan u diidnay badbaadada dawladnimada soomaaliya iyo ilaalinta nidaamka federaalka ah xadgudubayna ila ahaayeen waana aqbali waaye war madaxweyne dani waxuu yidhi laascaanood dad shacaba oo aan hubaysnaynaa lagu laayey falkaa ciddii ka dambaysana maxkamadaan la fuulaynaa beesha caalamkana bambaareeyey arrintii laascaanood inaysan ka hadlin war madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi laascaanood wixii ka dhacay waxaa ka badnaa wixii boosaaso ka dhacay waana idiin ducaynaynayo idinma annaan faragelin naga mootihi maaska wadi eebshisheega eebduduwa karoohan lijeedi war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi ma xasuus gaaban mase iyagaa naga xishoonayn haye ma mucaarad uu bilaabay intaan kaa cabsada inaan kaa xishoohay maadumalays maaska wadaa warwarka waa iga cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi raggii shalay doorashadii labada aqale baarlamaan baarlamaanka sidaan ogayn ka yeelay ayaa maanta nala doorasho qofkii cod ahaan qabanaynaa kaaga daran siyaasigii shalay la yaabayey ayaa maantale waa run marka ma damacaa indha tiray mase dadkaa wixii la raba loo sheegaa horta aan waaba yaabiye cabdiraxmaan usuceedle maalisjooga me wargoonayn anugu waxaaban ka yaabi cabdiraxmaan hadduu madaxweyne noqday inuuba asagu is eedeeyo warwar kaloo layaab soo baxay baarlamaanka soomaaliya waxay magacaabeen guddiga saaxiibtinimada hayey saaxiib ah mataasaa la keeni waryay la saaxiibe warwarka igana gasheen guddiga baarlamaanka soomaaliya ay magacaabeen waa gudiga saaxiibtinimada baarlamaanka soomaaliya iyo kan turkiga war saaxiib hadhihina xidhiir dheh war digreetada saaxiiba ku taal war kalamaanay waa falantihiine waxaan loo joogina waa ku mashquushaane wadahadalkii iyo heshiiskii shabaab codsadeen ma laga diiday mase waa laga aqbalay war waxaa la yidhi ajaanibtu dalalkoodii ha ku laabtaan inta soomaalida ahina ah haysa soo dhiibeen oo waxay dembi geysteen miyaan laga aarayn macafisa abbaxeenba haddii liilaa maxaa loo ceshaa anna dhaafano hadday heshiisoo golyihiin maxaa looga diiday war maxaa lagula heshiiya oo naga dhexeeya aryadhaha had isu wareerihayse waxaaba la yidhi heshiiska al-shabaab hadhow halaag inuu yahanhuba heshiiska al-shabaab hadhow halaag inuu yahanhuba waayahay dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waa inaga intaas cabdiraxmaan kayse ayaa farsameynaya anigoo axmed dirir ayaa soo saaray idinla socodsiinaya mar kale kulmayno haddii ala yidhaahdo nabadgelyo